بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان وحوها الطلاق فريتان فريتانك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وقت جيسي وأبي بكر يا أبو بكر وقت جيسي وسنتين إلى الله سنضود ومن خلافة عمر من خلافة عمر عمر مدح نمديسي كمدة انتم مسلمين تمدحوا مدد ايضا فريتان قوحوها طلاق الثلاث فريتان كالصدح لها اما طلقضها الصدح دي وحي اهاي واحدة مدبي kaana alaaqu alaaqu halaai wa furitaanku wuxuu ahaa waktigii nebiga sal lla lay wasalam iyo waktigii abubakar iyo laba sanoo ka mid ah xilligii uu cumar muslimiinta khaliifka u ahaa saddexda dalqadood hal mid bay ahay alaaqu halaai saddexda dalaaqood waaxidatan mid buu ahaa faqaala cumaru cumar baa marka wuxuu yidhi ina annaasa dadkii qad istacjaluu way degdegeen fii amrin arrin dhexdii bay ku degdegeen arrinkaasoo kaanat ay ahayd lahum ayaga ay u ahayd fiihi arrinkaa dhexdiisa anaatun kaadsasho iyo tartiibsasho arrin ay kaadsan jireenoo u tartiibsan jireen ayay hadda ku degdegeen falow amdaynaahu haddaan ku socodsiinno calayhim korkooda maadaama ay waxay hadda ka hor ka fiirsan jireen oy waxoogaa ay ayna ku degdegi jiren hadda ay bilaabeen inay ku degdegaan haddaan ku socodsiino oon ku dhammaystirno fa amdaahu wuu socodsiiyey dalaaqii calayhim korkoodu ku socodsiiyey saddex ninkii yidhaahda wuxuu ku socodsiiyey inay saddexdiiba tageen oo israaceen min baab ciqaabid iyo tacsiir ahaan waa yusaa uga dhigay rawahu muslimu muslim baa wariyay xadiidka cabdullahi bnu cabaas wuxuu tilmaamayaa xilligii nebiga oo dhan ninku hadduu reerkiisa saddex baan kugu furay yidhaah hal dalqada baa laga soo qaadi jiray wa kadalika xilligii abubakar uu ummadda u talinahay laba sano iyo ziyaadoo nabiga uga dambeeyey sal lla alay slam xilka saddex dalqadood haddii la israaciyo hal un baa laga soo qaadi jiray xilligii cumar uu hayo dhowr iyo toban sano ah muxuu ahaayey toban sana dhihi lahay labadii sane u horreysay iyadana sidaasay arrintu ahayd markaa kadib waxay bilaabeen dadku saddexda dalqadood israacintooda mayna ku degdegi jirna xilligii nebiga xilligii abubakar sal lla alay wasalam labadaas sano ee hore ee cumar marka intaa mayna ku degdegi jirin dadka saddexda dalqadood inay israaciyaan oo saddexdii dhahaan way ka fiirsan jireen wayna u kaadsan jireen wayna tartiibin jireen muddadaa markay timid baa waxay bilaabeen inay saddexdiiba israacinteeda ku degdegaan cumar markuu arkay markaa inay ku degdegayaan buu wuxuu ku ijtihaaday maadaama dadkii isbedeleen waxay hadda ka hor ka fiirsan jireenna hadda ay ku degdegayaan si looga istaajiyo oo arrintaa iyadaa loo istaajiyo ayuu cuquubo iyo tacsiir wuxuu ku soo saaray saddex ninkii yidhaahda saddexdiiba waa israaceen waa ka tageen si loo joojiyey arrinkan ilaan arrin soo korodhay wey wuxuu marka cumar u arkaa saddexdoo la israaciyo waa khalad khaladkaas si loo hor istaago waa in dadka la tacsiiro oo lagu tacsiiro ninkii saddex yidhaahda naagtii saddexdiiba waa tageen waa nooc marka tacsiir iyo cuquubo looga dhigayo waa amaa muddadii ka horreysay xilligaa hal dalqad unbay saddexdu ahayd sidaas way xadiidka macnuhu tilmaamaya riwaayo kale waxay sheegaysaa oo fii saxiixi muslim iyadana ku sugan anna abasahabaa ninka abusahabaa la yidhaahdo ayaa ibnu cabaas wuxuu ku yidhi haati min hanaatika warniyo wararkaagii la yaabka lahaa bal wax ka keen buu ku yidhi anaag yani waxyaabahaagii waxyaabahaagii lagugu yaqaanay ee wararkaagii qariibka ah bal wax ka keen markaasaa wuxuu yidhi alam yakun ialaaqu ahalaatu calaa cahdi rasuuli llahi sal lay slam wa abi bakrin waaxida saddexda dalqadood waktigii nebiga iyo waktiga abubakar soo hal mid ma ahaan jirin waxaa la weydiinayaa ibnu cabaas markaasaa wuxuu yidhi qad kaana dalika sidaas way ahayd falamma kana fii cahdi cumara waktigii cumar markii la gaadhay ayaa tataabaca annaasu fi at-talaq dadkii waxay isku raaxraaceen alaaqii saddexda ahaa oy badiyeen ah oo isaga daba tageen fa ajazahu alayhim saddexdi dalqadood buu cumar marka ku socodsiiyo inay saddexduba israaceen buu xukumay اجتهاد من عمر وعمر طيب حديث كاسي وحو دليل وياهي ومركب كوباده صدح الضلقضات إن ليس رعياه إن يتهي على خلاف, على خلاف الهدي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقة الشرعة وخلاف سنته حلب عن الصور لي عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عباس oo labaduba arinta iyada ay aad u fogeynayaan dalqadaha saddexdoo la israaciyo soo sheegnay ayib ibn cumar oo abdullah ibn umar oo diiday iyo abdullah ibn cabaas oo ka xanaaqay waana sheegi doonaa iyadana mar labaad mas'aladani marka xadiiskani wuxuu ka hadlayaa waxaa la isla diidanayn ninku hadduu reerkiisa hal dalqad a ah ku furo waa sidii sunnada ahayd waana sida saxda ah. laakiin hadduu laba israaciyo iyo hadduu saddex israaciyo khilaaf baa jira dalqaduhu sidoodaba ma israaci karaan mise adigu tiradaa doontaba sheege hal dalqad unbaa mar walba dhacaysa haddaad saddex dhahdo iyo haddaad laba dhahdo iyo haddaad tidhaahdo muxuu ahaay boqol dhahdo hal dalqada unbaa dhici dalqada labaad waxay uun dhici uun marka la soo ceshado haweentaa la furay unbay dalqad labaad qabanaysa dalqad saddexaadna waxay noqonaysaa soo ceshi dambay dhici kartaa saddex dalqadood waa inay saddex mar oo kala gedisan dhacaan sidaasi waa ra'yi madhabkaasina xilligii nebigaa lagu camalfali jiray sida xadiisku sheegay in saddexda dalqadood hal dalqada laga soo qaado oo aan dalqaduhu israacaynin xilligii abubakr asidiiqna madhabkaasaa lagu camalfalahay cumar waktigiisii qeybtiisa horena kaasaa lagu camalfalahay ijtihaadka cumar ee sababta keentana ay tahay dadkii oo arrinta ku degdegay ijtihaadkaasu markuu yimid kadib bay masaladu khilaafiye noqotay intii ka horreysa khilaafo kuma jirinba dhinac bay u go'nayd nayd oo dalqaduhu inaysan israacin bay u go ijtihaadka cumar markuu yimid oo cumar ijtihaadaadkiisa ijtihaado badan oo noocaasuu leeyahy maadaama uu khaliifkii ahaa hadduu arko xugum axkaamtii shareecada ka mid oy dadku si xun ugu u isticmaalayaan tacziir buu ka dhigi jiray tan keliyana ma ahe masaa'il badan oo kale jira cumar marka masaladiisu waa ijtihaad nooc tacziir ah weeye radci iyo zajri iyo dadka inuu arrinta ka hor istaago u qastaya ijtihaadka noocaasoo kalaa iyo sababta uu cuskanayana waa saaiq mas'aladu markaasay khilaafiye noqotay marka khilaafku markaasuu yimid dalqaduhu ma israacaan mise isma raacaan saxaabadii baa isku khilaaftay gadaashoodna khilaafka xilligaa soo bilowday bay ummaduna isku khilaafsanta ilaa yowmina haada afarta imaam abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmed waxay isku raacsan yihiin saddexda dalqadood hadduu ruuxu sheego inay saddexduba dhacayaan oo ijtihaadkan cumar oo gadaashiisa ummad badani ay qaadatay ayay afarta imaam mareen waxay wax ku dhisayaanna waa adillo qaarkeedna uusan saxiix ahayn qaarkeedna uusan sariix ahayn waxaa khilaafsan culimada qaarkood oo saxaabadu ka mid tahay rag saxaabadii ka mid yihiin aimadii iyo culimadii qaar ka midana waa ka mido waxaa ka mid ahaa maxamed ibnu wadaax nin la jiray maxamed ibnu cabdisalaam culimadii maalikiyada ka mida ibnu mundir wuxuu ka soo guuriyey asxaabu ibni cabaas cabdullahi ibn cabaas ardadiisa shaykhul ibnu taymiya iyo ibnulqayim baa madhabka aada ugu nusreeyey waana madhabka dhahaya dalqaduhu isma raacaan xadiidkan baana daliil u ah qur-aankaa daliil u ah mar kale oo qur-aanku saan xalayba soo taqriirinay dalqado israaca ma sheegine dalqado wuxuu sheegay marar kala gedisan dhaca soo ma wuxuu yidhi allah tabaaraka wa tacaala aalaaqu maratan xalan soo sharaxna at-talaaqu talqatan lama dhihina at-talaaqu maratan baa la at-talaaqu talqatan haddii la dhihi lahaa haddaad dhahdo laba dalqadood baad ku furan tahay at-talaaqu way ku rumoobi lahayd sax bayna noqon lahay laakiin haddii la yidhi altalaaqu marataani waa mara bacda mara waa inuu mar dhaco marka dambaysa haddana dhaco waa dalaaqii rajciga ahaa ilan aayaadku waxay ka soo hadlayeen dalaaqa lagu noqon karo haweenta wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna taasaa laga soo hadlayay marka adalaaqu dalaaqa rajcigihi marataani waa laba goor mar baa haweenta la furi dalqadda labaadna mar kale ay qabanoy furmi laakiin labadii hal mar in la israaciyo daahirka aayaddu waa diidan yahay balqadda saddexaadna mar dimbaaba laga keenayo ama midda ku xigtaa laga dhigaa culimada qaarkood talaaqu marataani faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan taasa dalqada saddexaad culimada qaarkood ka dhigaan qaarna waxay ka dhigaan dalqada saddexaad aayadda markii laga warramay khulciga gadaal laga keenay oo fain allaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu dalqada saddexaad utaasay dhahaa labo tafsiirkii la maraba qur-aanku saddex dalqadood oo kala joog joogo midba mar dhacayso yuu sheegay laakiin aanka laguma hayo saddex dalqadoodoo hal mar la luqadda carabiga ee quraanku ku soo degay marka loo laabtana waa tan xalay soo sharaxnay oo aad waxa uga hadlayay sheikhul ibnu taymiya ibnu qayim waxay leeyihiin luqadda carabiga marka lagu laabto man qaala subxaana allahi wa وثلاثين alaaثiin walxamdu lilahi alaaan wa alaaثiin يعني دبر كل صلاة سواء والله أكبر ثلاثا وثلاثين حضرة إن إن محل الرواية هذا مثل يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلهي كجاده صدن يوم صدح الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلهي صدن صدح كجاده الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهي صدن صدح كجاده طيب كورنا هذا مهضات الآن سبحان الله ثلاثا وثلاثين آه. سبحان الله صدن يصدح قور الحمد لله صدن يصدح قور الله أكبر صدن يصدح قور وابر دمي بس صح مياه يا صح ما ثلاثا وثلاثين ومرات كلا دنبيسة مرتان معناها هو مرتان ومعناها haddaad tidhaahdo labadii ama saddexdii marataani mehe waa mara soo ma soddon iyo saddex goor subxaana allahi waa hal mar ma tahay sooma alxamdu lilaahi soddon iyo saddex goor haddaad tidhahdo waa hal waa mara iyo maro kaloo ka dambaysa luqadda carabiga ee qur-aanku kusoo degay macnahaasay faa'idaynaysa aayaadku marka waxay faa'iideeyeen saddex dalqadood oo kala gedgedisan oo saddex goor oo kala gedisan dhacay xadiidkan cabdullaahi bni cabbaasna macnahaasuu xoojiyey oo nebiga wakhtigiisii dalqaduhu inaysan israaci jirin wakhtigii abuubakarna sidaasaya dalqaduhu isma raaci jirin cumar wuxuu sameeyeyna ijtihaad bay ahayd masaladan keliyana kuma samayn jirin masaa'il fara badan bay cumar inuu ijtihaadi jirtay ka sugan ijtihaadka khaliifka iyo nasku waa kala gedisan yihiin marka ijtihaadka khaliifka iyo nasku waa kala gedisan yihin halkaas ayay mariyeen culimadaasi oo xadiidka ay mariyeen xadiidkan oo inoo soo socdana isaguna macnahaasuu faa'iideyn doonaa waana madhabka raajix ah ee daliilahaan xoog badan waa culimada jumhuurtooda oo ku tegey dalqaduhu inay israaci karaan oo saddex markii la yidhahdo saddexduba israaci karaan oo laba markii la yidhahdo labaduba israaci karaan halkaa maray afarta imaam ka mid yihiin jawaabo waxay ka bixiyeen xadiidkan cabdullaahi bni cabbaas aan yacni ahayn wax wax qancin kara jawaabo aan lagu qanci karin ama aan ahayn wax xadiidka lagaga jawaabi karo ayay ka bixiyeenoo kulligadooda wada daciif xadiidku marka waa asal masaladaasuu kutusayaa qur-aankuna daahirkiisa wa waa sheegay isaguna oo sidaasuu isaguna tilmaamay xadiidka ziyaada riwaayaadkiisa qaar ka mida ku soo aroorayo qabla an yadkula biha haweentan dalqadii saddexdeeda dalqadood halka dalqad laga dhigayo waa haweenta aan loo galmoonin oo iyadoon loo galmoonin la furay lafdigaa qabla an yadkhula biha dhahaya waa lafdi shaad ah waa lafdi shaad oo daciifa ah. waay xadiidku sidanuu sax ku yahay ama lafdigaas oo culimada qaarkood xadiiska inay ku ta'wiiliyaan isku dayeen waa lafdi daciif oo aan sugnayn wey macnaha almuhim waxa wey masaladu saasay u xoog badan tahay waxaa al-sheekh axmed eh, shaakir baa wuxuu leeyahay risaalo uu ka qoray mas'alada talaaqu halaat waana risaalaadka laga qoray kutubta loo risaalada ugu fiican intaan aniga arkay aada u qiimo badan risaalada markuu qoray kadibna madhabka oo dalqaduhu inaysan israacin ah maxaakimta masar ayaa qaadatay walow aan madaahibta afartii ayna qaadan haddana hadda caalamul islaami in badanoo ka mid a maxkamadihiisu saddexda dalqadood hal dalqad bay ka soo qaadaan saas wey macanaa iska dhaaf mamlakada iyo muxuu ahaayey eh, culimada eh, mamlakada iyo khaliijkii iska dhaaf xataa muxuu ahaaye wadamada kale in badanoo ka mida marar fara badan waxay u qaateen way fududahay oo dadkay u fududahay bay maxaakimtu u qaataan laakiin masaladu daliil ahaan bay u xoog badan tahay wadaadadeennana soomaalida wadaadadoodu qaar baa waxay ka dhigi jireen qiil qiil qiil ahaan haweeney la furay oo saddexdii lagu furay oo iska caddaa bay wadaadada qaarkood ku celin jireen haweenta markii la yaabo oo kutubtii shaaficigu ma qorayaan mutuntii fiqiga laga waa meel ay ka heleen maladu galo waxay ka heleen bimacnaa madhabkan walow daciifa agtooda ha ka ahaadee laakiin waa lagu qiil bixin oo masaladu markay adkaato reerka waa laysugu celinaya masaladu marka waxa weeye qiil ma ahe waa qawi wa qiil ma ahe dalqaduhu inaysan israacin qiil ma ahe waa qawi daliilkeedu xoog badan yahay oo takale iyada ka xoog badan waa masale khilaafiya وعن محمود بن لبيد رضي الله رضي الله عنه قال وحوري أخبر والله ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل نبا لوغا ورمي Ah, masaladan waa masaladii lagu dhibay sheekh ibnu taymiye iyo sheekhuislaam ibnu taymiya ibnulqayimi waa lagu xidhay waa lagu rafaadiyey sidaas daraaddeed buxuusta ugu badan ee masalada laga qoray ama ibnu taymiya qoray ama ibnuqayim baa qoray laakiin leanna masaladu haddii lagugu dhibo haddii lagugu dhibo waad raad qaadi mogta xididadeedoo dhan baad gaadhi marka ilan madaahibtaa haystay dowladaha dowladihii caalam islaami soo maray midba madhab un bay haysatay mid shaaficiyey ahayd mid waa xanaabilo mid waa maalikiyo meelo waa xanafiyo marka ciddii khilaafsan ra'yiga isaga ah fuqahada fiqhigu way la dagaalamayaan dowladdiina way ku dirahayaan waa la xidhi waa la rafaadin halkaasaa marka la soo mariyey rag badan saas macana وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال وحوري أخبر والله ورمي رسول الله بالله ورمي صلى الله عليه وسلم عن رجل نبا الله ورمي ننكا سو طلق فري امرأته حاسكي سفري ثلاثة تطليقات صدح دالقضاء جميعا أو وضع الصعودة ثلاثة تطليقات صدح فرديال جميعا حال أيهين صدح لا سكوة وذا الشرع فقام مركز النبي استاغي غضبانا استاغوا مد عريسان حالوا عريسان يهي استاغي ثم كذبنا قال وحوري أيلعب من العيار بكتاب الله إله كتاب كسميا لغو عياري وأنا بين anoo weli idin dhaafinoo dhexdiina jooga miyaa kitaabka ilahay lagu ciyaaraya xataa qaama ilaa uu istaagay rajulu nin fa qaala markaasaa wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alaa aqtuluhu miyaanan dilaynin ninkan kaa xanaajiyey ee kitaabka ilaahayna ku ciyaaray maan qoorta uu caseeyo rawaa waxaa wariyey annasaa'iyu nasaa baa wariyey wa ruwaatuhu xadiidkan ruwaadoodu ruwaadiisu munhaquuna ama wanhaquuna kuwa la tawhiiqiyo xadiidkan cillad buu leeyahy xadiidkani cillad buu leeyahy cilladiisuna waxa weeye nin la yidhahdo makhramata bnu bukayr ibnu lashaj baa aabbihii ka warinaya a'imaduna waxay jasmiyeen aabbihii inuusan la kulmin waxna ka maqlin laakiin kutubtii aabbihii qoray buu helay kutubtii aabbihii uu qorayoo yuu xadiista marka ka warin jiro dadka u sheegi jira waana waxa loo yaqaano cilmiga mustalaxa wijaada la yidhahda alwijaada wijaadada waxaa la yidhahdaa nin aadan la kulmin oydaan is arkin oodan waxba ka dhegaysanin kitaab uu qoray intaad hesho inaad axaadiistii meesha aad ka heshay aada wariso oo aad tidhaahdo yani waxa weeye can fulaanin hebel hebel baan ka warinaya marka wijaadaa la yidhahdaa marka cilladaasaa ku jirta انقطاع نوع انقطاع الكتريان علماء بلنكوت الإمام مسلم سيدة إساق التصرف كيسة كم مغلى ويجادد أكتي سوحي كتهي اتصال إنه حديثك حرير سيهي علبة كما سيدة تصرف كيسة لقاء قادنا أيوه أحاديث فربنا بويجادة كوريه ويجادة سنة كده ويجادة كتيرته أيوه وري ومسلم عليه رحمة الله لكن علماء حديثك إن بدنا كم ده وحي إليه ويجادده waa nooc inqitaaca ah, lianna adiga kitaabkii aada heshiday laakiin ninkan aad ka warinayso kamana aadan maqal ijaazana kuma siinin muxuu ahaaye mana aadan la kulmin kitaabkiisiin baad aragtay nooc inqitaacay ku tirinaya saa ay tahay sidaa daraaddeed buu sheekh albani caleyh raxmatullahi xadiidka wuu daciifiyey fii daciifi annasaai fii daciifi sunan annasaai iyo mishkaadka labadaba wuu ku daciifiyey cilladuna waa taa iyada macnaa oo mahrama ba aabihii ka warinaya mana uusan la kulmin kutubtiisii uu arkayo ahadiista ka qabta ilaa sabana hadiiska lagu daciifanay tayib laakiin waxa jira culimada qaar ka kamida ah, waxay qabaan wijaadadu xagga sanad ahaan sanad ahaan waxa laga sheego laakiin wijaadada waa lagu camal falay qabaan khaasatan shaafiiciyada waxay qabaan alwijaada sanad ahaan wal dhacfi ba ku jireen laakin yucmalu biha waa lagu camalfali bay qabaan marka xadiiska baciid ma aha in la taxsiiniyo qaarkood ay taxsiiniyaan oo wijaadadaasi intay ictimaadaan oo itisaal u ictimaadaan inay taxsiiniyaani wax baciida maaha muxuu faa'ideynaya xadiidku waa xadiidku wuxuu faa'iideeyey saddexda dalqadood in la israaciyaayo inay tahay ciyaar ilaahay kitaabkiisa lagu ciyaarayo bimacnaa inay tahay xaaraam tahay oo saddexda in la ay khalad tahay sharcan in saddexdii aad tidhaahdo waa khalad sidaasi waxaan soo marnay inuu qabo cabdullahi bni cumar somaynaan soo marnay asarkiisa saas way macana amaa anta buu yidhi طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك سمينا زمر صدح بعد حاسكاغي كفرتي ربيغا بعد عاصيدي وحو كو امريو دوم هوينتا هذا furiddii rabbi ku faray waad garab marto waad khilaaftay cisyaan baadna gashay haddaad saddex ku furtay caasi baa tahay sooma waxaa kaloo soo sheegnay afarkii cabdullaahi kaas hore waxaa wariyey muslim afarkii cabdullaahi bni cabbaas mujaahid mujaahid ayaa ka warinaya cabdullahi bni cabaas baan la joogay buui marka nin baa u yimid markaasaa wuxuu ihi innahu tallaqa imra'atahu alaaan xaaskaygii baan saddex ku furay marka wuxuu yidhi fasakata hatta danantu annahu raaduha ilay mujaahid wuxuu leeyahay ibn su-aasha marka la weydiiyey wuu aamusay kaba jawaab ila an isiriba malaha wuu ku celin doonaayo yaani dib ugu noqodhi doona saddex aad ku furtay saan u usugahayba ayuu wuxuu yidhi yanṭaliqu ahadukum fayarkabu alhumuqa midkiin waa tegaya markaasuu nacasnimo ku kacaya markaas wuxuu leeyahay intuu yimaado ibn abbas ibn abbas bna abbas ibna cabaasow abbas saw yani wa iradi yudhaya wa inna allaha qaala man yatta wa yattaqi illaha yajcal lahu makhraja allana wuxuu yiri ruuxii alle ka baqa oo xuduudiisi axkaamtiisa ilaaliya alla makhraj u samayn wa innaka lam tattaqi illaha falam yaj'al laka falam ajid laka makhrajan bu ilahi maadan ka baqin markaad reerkaaga saddex dalqadood ku furtood isu raacisay alla maada ka baqin haddaadan alla ka baqinna anugu jid kuu heli maayo qiilla kuma hayo casiba casayta rabbaka wa baanat minka imra'atuka buu rabbigaana waad caasiday naagtaadana dalqadihii kaaga dhammaaday wax ku laaban ma jiro allana wuxuu yidhi qur-aanka ku yidhi aayaddu khilaafay buu sheegay marka yaa ayuha annabiyu idaa tallaqtum nnisaaa fatalliquuhunna liciddatihinna aayaddaad khilaaftay wataa ciddatihinna waxaa ka mid a ah inaadan saddexda israacin waana midda dib laga sheegayo lacalla allaha yuxdisu bacda dalika amra ah, haddiiba saddexdiiba wada tagaan lacalla allaha yuxdisu bacda dalika amran maxay faa'iideyni saddex hadday israacaan oo dib iska beddasho majaalis baa kuu furo aad kusoo ceshan karto maya lacalla allaha yuxdisu bacda dalika amran waxay tilmaamaysaa in dalqadaha aad kala reebato dariiqada sharcigu wax weeye qaarna ku siidaa qaarna reebo sooma maxaa la diidaya marka dalaaqii saddexdaa baa la diidaya cabdullahi ibn cabbaas atarkiisaasi abu daawuud baa soo saaray atarkaa isaga cabdullahi ibn cabbaas abu daawuud baa soo saaray waana saxiix wey marka sidaa inay tahay oo saddexda dalqoodood in laysraaciya ay cisyaan iyo dembi iyo mukhaalafatu shariica ay tahay dembina ay tahay ayaa waxaa ku tegay saxaabadaas waxaa ku tagay culimo kale oo ka mid ah imam ahmed imam ahmed baa wuxuu qabay dalqadaha saddexda in la israaciyo waa cisyaan u baahan in laga toobad keeno sasumaan qaabka shariicada wuxuu dhigtay qaabka quraanka daahirkiisana ka muuqda xiligi nabigana jiray sallallahu alayhi wasallam hal dalqad hadda haday kula qosta haday sida ku tagtana cida baxda haday kula qumaantana soo cisho hadda hadaad u baahdo inaad furto hal dalqad ku haday u baahdo inaad soo cisho soo cisho oo isbedesho haddii ay kaaga dhammaato dalqadii ugu dambaysa ku sii daa saddex dalqadood oo kala tartiibsan ayar dumarka ku fura saasaa la leeyahay وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما waxaa aad ugu nusreeyey madhabka isaga isagana sheekhulislaam ibnu taymiya iyo ibn alqayim iyo keyrkoodba aad bay ugu nusreeyaan waana sida raajixa weeye sida xadiiska muuqata وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال wuxuu yidhi yani laba arrimood baa kale ah xaaraan miya haddiise aasaartani waxay tilmaamaysaa inuu xaaraam yahay amaa ma dhacayaa waa masaladan hore uga soo hadalnay oo in laisku khilaafsan yahay iyo sida raajix inay israacayaan in kale وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحوري طلق وفري وفري أبو ركانة نينك الليلة وحو فري أم ركانة آه. isagana abu rukaana la yidhahda iyadana umu rukaana xaaskiisi xaaskiisii buu furay faqaala markaas wuxuu yidhi lahu isaga rasuulullahi baa wuxuu ku yihi sal alay wasalam raajic soo cesho imra'ataka xaaskaaga soo cesho u noq soo celiyo dib ugu noq faqaala markaas wuxuu yidhi innii anigu tallaqtuhaa waan furay alaaan saddex baan ku furay rasuul allow saddex wada socotaan siiyey buu rasuulilahi seen ugu noqone markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam qad calimtu waan ogaaday waan ogahay inaad saddex isu raacisaye raajicahaa ku noqo Ah, og inaad saddex ku furta laakiin ku waad ku noqon kartaa rawa waxaa wariye abu daawuudna abu daawuud baa wariye bayhaqi baa dariiqiisa ku wariyay isaguna iyo xaakim xaakimna oo soo saareen dhihla xadiidka dhamaystiirkiisu dhamaystirkiisu waxa weye xadiidka cabdullahi bin cabbaas cabdiyaziid aburukana ninka la yidhaahdo ayaa wuxuu furay xaaskiisii umurukana markuu furay waxay wuxuu guursaday haweenay kale oo reer musayne ah haweenaydii ree muusayna ayaa marka nabiga u timi sal alay slam markaasaa waxay ku tidhi maa yugnii cannii ilaa kamaa tugnii hadihi ashacra rasuulka ilaahay ninkani wax uu iga deeqi karo ma jiro ilaa tintani waxaa iga deeqi karta mooye tin maxay adig kuu tari waxba kugu biirin mayso ninkan kadaata intaas tabartiisu wixiisu waa intaasoo kaleba waa tin oo kale meel dacwaa la joogaayo markaad maxkamad joogto ceeb ma leh hawshani waxa wey waa hawl gogoleed wey wax loo adkaysan karana maaha sooma marka waa in afka lagu ballaariyo gabadha waxbaa la yaabina ah. ayib gartaa meesha ka gashay gartu hadday meel kaa gasho mugta <laughs> ma sahlana ayib waxay ti rasuulka ilaahayow weliba markaa isyadaa lishacratin akhadadha min ra'siha markay leedahay tintan oo kale wey qalabkiisu tin ay madaxeeda kasoo soo qabatay bay marka gacanta ku haysaa tin kale leedahay tayib fafarq bayni wa baynahu rasuul ilaahi oo ninkani ma wada joogi karneena kala dirba na kala geed ayay sag nabiga sallallahu alayhi wasallam marka ficil qabatay faaqadatu hamiya ficil qabatay markaas wuxuu u yeeray rukana iyo walaaladii abu rukana iyo walaaladii uu u yeeray dadkii la fadhiyo marka su'aal weydiiyay su'aasha kadib ayuu nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam ninkii dhii jiray abdi yaziid wuxuu ku yiri waliqha furbu faraha ka qab uu furay marka ah furay marka nabigu wuxuu ku yiri raaji imra'ataka xaskan ku noqo marka wuxuu yiri rasuulka ilaahay saddex baan ku furay saan ugu noqona rasuulku wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam waan ogaa inaa saddex ku furtay ku noqo xadiidku marka isagoo dheer buu sidaa ku yiri kadibna waxaa sugan oo xadiiska aakhirkiisa ku sugan inuu nebigu ku dul akhriyey aayadda qur-aanka yaa ayuha alnabiyu idaa allaqtum nnisaaa fatalliquuhunna licigdatihinna aayaddaasi ku dul akhriy oo macnaheedu ay tahay dalaaqa aad samaysay saddexba ha ahaadee weli waad ku noqon kartaa aayaddaana kutusaysaba leanna dalaaqa qur-aanku sheegay waa dalaaq ku noqosho dalaaqa dhici kara waa dalaaq ku noqosho oo rajciya ka furanta allahuma dalqadda ugu dambaysa saddexaad inay dhacdo mooye طيب حديثك إساقا سندكيس هو ضعيف لأنه حكجر من مبهمة قول مبهمة كجرت وبعض بني, بعض بني أبي الرافع صاصك عبره بعض بني أبي الرافع حدثني بعض بني أبي الرافع بعض قال سمرك الله مقرن أيوه مبهم حديثك علا رسولي حديثك علا رسولي لكن طريقا كلا حوشين دولا وفي لفظ لفظ كلا وحا كسغن أولي أحمد أحمد سغن هذي ku sugan oo liaxmeda axmed u sugnaaday axmed ibn xambal uu warinayo wakadalika abu yacla ee bayhaqina way wariyeene lafdi kale waxaa ku sugnaaday طلق wuu furay abu rukaanata abu rukaana wuxuu furay imra'atahu haweenaydiisii buu furay fii majlisin waaxidin hal fadhi buu ku furay alaaan saddex hal fadhi ayuu saddex isugu daray faxazina markaasuu murgay calayha korkeeda waa walbahaare واسبدلي يوم مركزو مركيو اسك والبحالي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وكيل فانها ايض ريتايك سميتو معنا شيخ اخيرا ده اخيرا ده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وكيل ان فانها ايض واحده هل مدواه فالقدها اذكرتي الصدح ده eed halka majlis ku furtay hal mid unbay noqonaysaa ayib wuxuu yidhi wafii sanadihimaa wafii sanadihaa miyuu idin qoraya mise sanadihimaa sanadihaa iyuu qoraya oo himaa aan ahayn idin qoraya wafii sanadihaa baa sax saas lafdigan dambe sanadkiisa waay ama fii sanadihimaa marka la yidhaahdo labadii dariiq buu u noqonaya dariiqi cabdullahi bn cabaas iyo kanba uu wada noqonaya marka tasniye noqonaysa saxna ma ilmadani waxay ku jirtaa sanadkan dambe ahmed ama ka hore kuma jirto sidaas daraaddeed wa fi sanadihi wa sanadiha tan sanadkeeda waxaa ku jira ibnu isxaaq baa ku jira maxamed ibnu isxaaq saaxibu lmaqaazi wa fiihi ibnu isxaaqna dhexdiisa waxaa ahaaday maqaalun odhah hadal baa laga sheegay lagu sheegayo waa la duray wey macnaa maqaalun adiga waxa weeye culimada xadiisku way isku khilaafsan yihiin maxamed ibnu isxaaqo qaarna way daciifiyaan qaarna way tawfiiqiyaan laakiin siday badankood qabaan waxa weeye mushkiladiisu waa uun waa tadliis hadduu xadaanii ama samictu ama akhbaranii u yidhaahdo xadiidkiisu waa xasan abwaabta maqaasida iyo wixii ku saabsan duulaamadii iyo siiradana waa cumda isagaa baabkaasi takhasus gooniyu ku laha xadiidkan marka ariiqan ibnu isxaaq ee uu xaafidku leeyahay wa fiihi maqaal uu yidhi maqaalku wuxuu imaan lahaa haddii uusan xadaanii dhihin maxamed ibnu isxaaq maxamed ibnu isxaaqna riwaayada axmed iyo keyrkiiba xadaanii buu ku wariyey sidaas daraaddeed tadliis kuma jiro meesha tadliis kuma jiro ama maxamed ibnu isxaaq xaafidka laftiisa axkaamtiisa maxamed ibnu isxaaq hadduu xadiidka tasriixiyo samaaca xasan buu ku xukumaa halkana wuu tasriixiyey hadayna marka mukhalafa jirin way macna sidaas weeyaan illada hadithku marka tama illada hadithku tama laakiin illada hadithku waa mid kale daawuud ibnu xusayn baa ku jira oo ka warinaya cikrima mawla ibn cabaas daawuud ibnu xusayn dariiq riwaayadiisa uu ka wariyo cikrimana bacfi baa ku jira hadduu cid aan ikrima ahayn wax ka wariyo waa xoog badan laakiin hadduu ikrima wax ka wariyo waa daciifun fii cikrima sheekhiisu hadduu cikrimo yahay daciif wa sheekhiisu meesha marka waa cikrima cilada xadiidkuna waa taawn daawuud ibnu xusayn can cikrima dacfiga xadiidku waa taas cilada rasmiga midda iyada way macna laakiin xadiidka dariiqii hore oo xadiidka cabdullaahi bni ee horeen soo sheegnay ee ay ku jireen dadka mubhamka ah bacdu bani raafic bacdu bani abi raafic sooma ciladiisu nin qolo mubhamaa ku jirta soo saas maa kanna ciladiisu maxay tahay dacfi baa ku jira dariiqanna labadaa dariiqee mid walba dacfigu ku jira isxoojinayo xadiidku xasan ku noqonaya saas man yani xadiidku darajada xasan buu gaadhaya labadaasaana isxoojinaya dariiqa mubhamku ku jira oo dacfi ah iyo dariiqa uu ku jiro daawuud ibnu xusayn can cikrima oo dacfi ku jiro labaduba dacfigoodu shadiid mee way isxoojin mutaabacadaasi iyo dariiqa labadaa dariiq baa is xoojinaya saas daraadeed buu xadiidku bimajmuuci dariiqayn buu xasan ku yahay xasan weeye sidaasna waxaa qaba ibnulqayim wuxuu u iishay inuu saxiix yahay ibnu taymiyana wuxu uhi isnaaduhu jayid waxaa xoojiyey sidoo kale ibnu xajar oo wuxuu ku xoojiyey xadiidkii cabdullahi bni cabbaasin soo marnay waana shaahid kale xadiidka cabdullahi cabdi wuxuu ah kii ahaa wakhtigii nebiga iyo wakhtigii abubakar iyo cumar laba sanoo ka mid dalaaqa saddexda meeqa laga dhigi jiray hal baa laga dhigi jiray soo saas waa xadiidka cabdullahi ibn cabbaas shaahid buu yahay marka xadiidka duruqdiisa marka laisu isugu geeyo xasana iyo shaahidka markii lagu daro xadiidku saxiixi buu gaari karaa طريقه صحيحه واكه ومدك دحيا صدح دلقدود بو هل مر كفري نبينا صدح دي دلقدود هل دلقد بو كسو qaaday lafdigaa isaga abuu hadithku ku sugan yahay waana dariiqa xoog badan oo macna sidaas weey waqad rawaa wuxuu wariyey buuri abu daawud abu daawuud baa wariyey min wajhin wajhi kaluu ku wariyey aakhara oo kale axsana oo ka wanaagsan minhu xaggiis ah, min wajhin aakhara oo axsana ka wanaagsan minhu dariiqa kale ka wanaagsan ayib oo muxuu yahay waa anna rukaanata rukaana ninka la yidhaahdo طلق وفري امرأته حاسكيسة سهيمة أهيد البتة قيم بكفره dalqad go-an furitaan go-an ayuu ku furay aalaaq albatta batada waxa weya waxa muusan reebanin saas maana faqaala markaasaa wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa aradtu ulama jeedin nebi allow bihaa iyada ilaa waaxidatan hal dalqad a ah mooye ma alla kugu og inaad hal wax kale uma alla igu hal baan ula jeeday fa radda wuu celiyey haa iyadii xaskii ilayhi isagu ku celiyey annabiyu nebigu sal alay slam rasuulku marka wuu ku celiyey markuu yidhi eh, haweentayda waxaan ku furay albatta go'naan baan u furay go'naan wuxuu ku yidhi hal baana ula jeeday ma allaa kuweyna hal uun ula jeeda ha hal baan ula jeeda bas waa saad uun ula jeedee halkii unbay noqonaysaa ee ku noqale sidiibuu nabigu ugu celiyay sal lay slam ayib xadiiska u fiirsada marka meesha khilaafku ka jiraayo waxa weeye rukaana ama abu rukaana siduu wax u furay ma saddex dalqadood buu ahay alaaan miya mise lafdiga uu wax ku furay albatta buu ahaa ya khilaafku waa halkaa labadii dariiqee horeen isku xoojinay waxay isku raaceen inuu dalaaqiisu ahaa saddex dalqadood inuu israaciyey sooma kadibna nebigu uu ku celiyey dariiqanna muxuu yidhi dariiqanna wuxuu yidhi furitaankiisu saddex ma ahayne batta buu ahaa maxay ku kala gedisan yihiin batada iyo salaasada batada waxaa suroobi karaysa salaasadu wax kale ma ixtimaali karto laakiin batadu waxaa dhici karaysa inuu yahay haweent waan ku furay furitaan go-an baana ku furay oo dalqadado sheeginba sawma dalqadooda ma sheegin waan ku furay furitaan go-an baana ku furay tayib iyo saddexdii baan kugu furay soo ma kala gedsan saddexdii baan kugu furay waa war cad dalaaq go-an baan kugu furayna waa war kale oo ixtimaali kara ma sidanuu ula jeeday ma sidanuu ula jeeday marka kan dambe oo hadda uu xaafidku inaleeyahay waa dariiq ka fiican weji ka fiican kii hore oo battada ah dariiqaas ma sugna albatta ma sugna laakiin alaaan buu xadiid ku sugan yahay maxaa cilladoo ku jira battada batadu laba dariiq bay ku timi labada dariiqnaba waa daciif dariiqa hore afar cillaa ku jirta cillada koobaad cali ibnu yaziid ibnu rukaana ayaa ku jira oo majhuul ah kowda cilada labaad cabdullaahi ibnu cali ibnu yaziid baa ku jira oo daciif ah cilada saddexaad zubayr ibnu saciid in layidhahdaa ku jiro isagana daciif ah cilada afraad waa idiraab sida bukhaari iyo cuqayliya ay sheegeen afartaa cillo ayuu qabaa lafdiga batada labadiisa ariiq mid ka mida waa cilo cilooyin xoog badan soo ma dariiqa labaadna laba ciladood buu qabaa dariiqa labaadna laba ciladood buu qabaa cilada koowaad waxa weeye cabdullaahi ibnu caliy ibnu saa'ib nin la yidhaahdo waxaa ku jira muxuu ahaayey majhuul ah cilada labaadna waa idiraab oo naafic ibnu xujayd nin la yidhaahdo baa wuxuu idiraab ku sameeyey xadiidka marna mansuur buu ka dhigay marna mursal buu ka dhigay suxbadiisuna ma sugna cala araajixo waa nin taabiciya ah. saas maana saas daraaddeed baa xadiidka lafdiga batada ah waxaa daciifiyey alimaamu axmed bukhaari ibni cabdilbar sheekh albani iyo keyrkood soo ma jeedaan marka lafdiga batada ah oy fuqaha fara badan ku dhegeen oy xoojiyeen waa lafdi daciif wey lafdiga saxiixa waxa weeye saddex buu ku furay wada socota nebiguna sal alay slam ku noqo buui markuu yidhi saddex baa nebi allow ku furayna nebigu wuxu yhi waan ogahay inaad saddex ku furtay ku noqo sidaasuu xadiidku yuu saxiix ku yahay xadiidkii ibni cabaas bay marka isku baab yihiin oo macnuhu muxuu noqonayaa marka saddexda dalqadood isma raacaan buu xoojinaya somaal saddexda dalqadood isma raacaane hal dalqad unbaa dhici haddaad saddex tiraadiyo haddaad ka badisaba hal dalqad bay noqonaysaa xadiidkii cabdullahi ibni ee soo marnay fi fisaxu muslim ku yaallay macnuhuu ku tusayay buu kana kutusaya saas macanaa amaa lafdiga batada oy fuqaha fara badan moodeen inuu sugan yahay ma sugno waliba muxadisiinta qaarkood baaba xataa maaragtay isku dayay inay xoojiyaan ma xogoobi karo wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu sal alay slam rasuulku wuxuu yihi alaatun saddex arrimood jidduhunna dhabtoodu jiddun waa dhab jadduhunna miyuidin qore jiddu sooma qore jiddun baa sax oo jiimka la hoos dhigo jidku awoobu noqonaya laakiin jiddidu waa waa dhab ثلاث صدح الرمود جدهن ضبطود جد وضب وهزلهن ضيل كودنا جد يسوون وضب ضبطودن وضب ضيل كودن وضب taas macna yaani ciyaartooda iyo ciyaartooduna waa dhab marka dhab ula qasadana waa dhab marka ciyaar ula qasadana waa dhab laba gooraba dhab bay noqonayaan ama ciyaar ula jeed ama kaa noqoto maxay yihiin saddexdaas annikaaxu guurka waalaaqu furitaanka warajcatu iyo ku noqoshada haweenka la soo ceshada warajcatu soo ceshiga dumarka la soo cesha rawaxa wariyay xadiidka al-arbacatu afartii baa wariyay ila nasaa'iyu nasaa'i mooye wasaxaxa waxaa saxiiya alxaakimu xaakim baa saxiixiyey sidoo kaleeto tirmidina wuu taxsiiniyey laakiin dahabi baa xaakim warkaa ku diiday oo wuxuu yidhi waxaa ku jira xadiiska sanadkiisa cabdiraxmaan ibni xabiib nin la yidhaah oo layin ah yani daciif nasaa-i welibu munkarulxadiid buu yidhi waaba adkeeyey macna ibni xibbaan iyo xaakim iyo ayaa tawfiiqiyey laakiin tawfiiqiinta ibni xibbaan waxoogaa ibni xajar soo dhoweeyey sheekh albaani aad buu u fogey bal ibni xajar laftiisa fi taqriib wuxuu leeyahay layinu lxadiid saas daraaddeed xadiidku sababtaa darteed ninkaa sababtiisa waa cabdiraxmaan ibni xabiibe buu xadiidku daciif leeyahay saas macna bihada sabab buu daciif leeyahay sanadkiisu marka ma sugna xadiisaan ma ah sanadkiisu waa sanad daciif ayib aan ka socno bal wuxuu jiye inaan helno وفي رواية رواية كلا وحا كسغن أو لابن عدي أسغن هذا في الكامل وا في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال كو كغهل في في رواية وحا كسغن أو لابن عدي أسغن هذا من وجه ضعيف وجه ضعيف هي طريق ضعيف حقي سوغسغن wuxuu yidhi waxaa ku sugan riwaayada altalaaqu walcitaaqu waalnikaaxu saddexda arrimood ee dhabtooduna ay dhab tahay dhayalkooduna uu dhab yahay waa furitaanka waalcitaaqu iyo xoraynta addoommada la xoreeyo waalnikaaxu iyo guurka muxuu isku bedelay kaas dariiqaasi meeshii rajcada iyo ku noqoshadiibu wuxuu geliyey citaaq iyo xorayntuu geliyey saas macana ayib طريقه وحافظكم يريد وضعيف ابن عدي ابن عدي وصو صار في الكامل وسيدا سو غالب ابن عبد الله العقيلي اللي يريد كجرا غالب ابن عبد الله العقيلي او ضعيف كجرا بل متروك تصل معنا سيدا سو حافظكم كل درايه في كتابه الدرايه مركا حديث كني طريقني وطريق ضعفي ولي بالشديد يعني لان المتروك كجرا وغالب كاس طيب nin matruuka ku jira oo haalibkaas ayib وللحارث وحا أسنا الحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن صامت الحالوي رضي الله عنه رفعه النبي قال أوكر يلي آه alxaaris ibn abi usama wuxuu lahaan wuxuu leeyahay musnad fi musnadihi buu ku wariyey musnadkiisa inuu mafquud yahay umalaynaya laakiin xaafidka ku keena axaadiisiisa fi lmatalib alcaaliya ayuu axaadiisiisa ku keena ayib marka وللحارث بن أبي أصابة وحا أصول هذه من حديث عبادة بن صالح رضي الله عنه رفعه إساقه النبي أكر يلي وحول يري لا يجوز نبي وحول لا يجوز مبنانا اللعب عيارته في ثلاث صدح الرمض عيارك مبنانا أما في لعب في ثلاث صدح نحو إن لغو عيار مبنانا بحيه الطلاق فورتان والنكاح يقورك والإتاق يحرينك فمن قالهن روحي لهذا man qaalahunna ruuxii ku hadla saddexdaa arrimood faqad wajabna way waajibeen khalaas saddexdiiba way dhaceenoo way laazimeen war male markaas wasanadu xadiidkaa sanadkiisu daciif mooyaan bu kanina sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira sanadkiisa in la yidhahda cabdullahi ibnu lahiica ood garanaysaan yani waxa weeyaan isku dardarmaday markaasaa daciif ku noqday waxaa kaloo ku sugan sanadkiisa inqiaac oo kala go-an yahay عبيد الله بن أبي جعفر اللي هذا وعبادة بن صامت كوريني موسى لكل من عبادة صارت الانقطاعنا وكسرينها ضعف ضعف كلنا وكسرها لوضع علو قضاء حديث كلمة كوية حديث عبادة بن صامت سيد ابن حجر وتلخيص ككله الباننا في الإرواء طيب حديث مركة عبادة بن صامت طريقي سنوى ضعيف حديث أبي هريرة مركو يهينا الطريقي سنوى ضعيف كان كلاته ibn cabdi markuu ku yimidna iskaba dhaaf waa matruuq ayib laakiin shaahid buu leeyahy xadiid kaloo u markhaati kacaya laakiin mursal ah oo xasanulbasri laga warinayo ayuu leeyahay xasanulbasri wuxuu leeyahay kaana arajulu fi ljaahiliyati yualliqu islaamka ka hor ninku wuu furi jiray uma yuraajicu waa ku noqon jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray kuntu laaciban waan ciyaarahay haweentii buu furhayaa waa soo ceshanaya ruuxaa kugu dhacay ma ma ciyaar bay baahay waan kaftamahay buu leey wayuctiqu adoonkiisii buu xoreynaya xor baa tahay buu leey uma yarjic waa ka noqonaya war maxaa kugu dhacay addoonkoobaad xoraysay kuntu laaciban buu leey waa ciyaarahay markaasaa ilahay wuxuu soo dejiyey buu yidhi laa tattakhiduu aayaati illaahi huzuwan ilaahay aayaadkiisa jees jees ha ka dhiganina iska fur waa ciyaarahay maya waan kaftamahay ma ilaahay aayadiisaad ku ciyaariya axkaamta iyo xuduudda shareecada ayib markaasaa wuxuu yidhi buuri rasuulku sal alay wasalam waxaa dhahaya xasan basri rasuulku wuxuu yidhi buuhi man allaqa aw xarara aw ankaxa aw nukixa faqaala inii kuntu laaciban fahuwa jaa'iz ah, ruuxii fura ama addoon xoreeya ama guuriya ama loo guuriyo oo markay intaasu dhacdo kadib yidhaahda waan ciyaarahaya anigu muxuu ahay dhabba igama ahayn way ku soconaysaa fa huwa jaa-izun way iska bannaantahay meehe fa huwa jaa-izun bimacnaa way ku soconaysaayo waan ciyaarahaydiisa waxba laga soo qaadi maayo asarkaasi xasanu basri ibn abi shayba ayaa soo saaray fi lmusanaf ibn abi xaatim fi tafsiirihi طبري fi tafsiirihi sheekh الباني له وحده waa مرسل صحيح الاسناد مركب مرسل كان iyo labadii dariiqee daciifka aha marka la geeyo soo iscoojin maayaan saas way sidaasuu sheekh albani caleyh raxmatullahi maraya iyo keyrkiiba oo wuxuu leeyahay xadiidku labadiisii dariiq iyo mursalkan marka loo geeyo xadiidku xasan buu ku noqonaya aahaar kaloo saxaabada laga sheegaa jira ma maahan xaqiijinin marka sidaasuu isugu xoojinaya xadiidku marka xasan buu gaadhay xasan ha gaadhee muxuu faa'iideynayaa waay wuxuu faa'iideeyey saddex arrimood haddayba kaa soo baxaan ciyaar iyo dhab iyo dheel iyo kaftan kulli waa isku mid way dhacayaan haddaad furto adoo ciyaaraya oo reerkaan kula kaftamahay ama ku ciyaarahay furitaankaasi waa tegey waan ciyaarahay lagaa siisan maayo waxa lagu ciyaarin baa jira haddaad guursato ama guurso waa la mid nikaax gabadhaadii baa waxaa tidhi war hebelow gabadhaydii heble ahay waan ku siiyey qabiltu buu yidhi waan aqbalay khalaas wamaan ciyaarhaye waan kaftamahaye maya waa dhammaatay kaftan ma gasho kii gabadha guddoomaya yidhi waan guursaday aqbalay isaguna hadduu yidhahdo waan kaftamahaye socon mayso waa mindisay kuugu tagtay wey sooma kugu tagtay taas waxaa la mid ah dalaaq waxaa la mid ah rajciyada rajcida soo ceshiga xaaskii waa soo ceshaday reerkaayood burtay intayna ciddadii ka bixin waan soo ceshaday war reerkii waa soo ceshatay warmay waa iska kaftamahaya waad soo ceshatay adig kaftankaaga meel geed citaaq iyo xoraynta la mid saddexdaa arrimood marka kaftan ma galaan ka gale haddii lagu dar afar bay noqon kaftan ma galaan ciyaarna ma galaan hadday kaa soo baxaan ama ciyaar ama u qasad ama muxuu ahay kaftan waa dhaceen sidaasuu xadiidku faa'iideynayaa sidaana waxaa qaba bacdu ahlilcilmi oo xadiidkan daliishaday jamaahiirtuusa in badan oo culimada ka mid a waxay qabaan xadiidkay daciifinayaanoo waxay leeyihiin ruuxu shayga inuu u qasto mooye ka dhici maayo oo nusuustii niyada inama alacmaalu biniyaad iyo halkaasay u noqonaya hadduu ciyaarhayo ruuxa ayna dhabba ka ahayn oo niyo ka ahayn reerna kama furmo guurna ma dhaco soo ceshina ma dhaco leanna niyadii baan ku jirin meesha qasad baan jirin axkaamtana qasadkaa asal u ah sidaasay marayaan xadiidkay daciifinayaan macnaha fadal عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيد إن الله الله تعالى tajaawaza wuu dhaafay can ummatii ummaddayda xaggeyga xaggeeda wuxuu ka dhaafay maa xadatat wixii ay sheekayso bihi isaga anfusahaa nafafyaalkeeda ay ugu sheekayso maa lam tacmal intaysan samaynin aw takallam ayna ku hadlin yacni wixii naftaada aada ugu sheekayso oo qalbigaaga ku wareegaya ilaahay ummadda waa u dhaafay inta aysan samaynin oo carabka ama xubnuhu ayna ku kicin haddaad ku hadasho waa laguu qaban haddaad samaysana waa laguu qaban laakiin arrinku intuu qalbigaaga ku wareegeysanayo iska yahay xadiidu nafsi naf sheekadeedu qalbiga sheekadiisa isaga wareegaya waxaa isaga ah ilaahay ummadda waa ka dhaafay muttafaqun caleyh bukhari muslim soo saaray ayib xadiidu nafsigu waxa weeye waa waxyaalaha kugu soo dhacaya maro badan baa waxaa kugu soo dhacaysa islaantaada fur ma tan habaarqabsadan ma haysan kartide iska fur waad gedgedin caawo dhan qalbigaagay ku jirtaa waad socotaa dukaankaad joogtaa maanta alla tan iska fur baa kugu jirta bal marka qaarkood qalbigaagu go-aan buba gaariba alla fur ayib maadan ku hadlin ma furmaysaa waay haweenku niyad keliya ma ku furmaan xadiiska waxaa loo keenay in lagu yidhaahdo niyad keliya iyo qasad aan hadal la soconin qoraal la soconin ficil la soconin waxba kuma furmaan saas waswaaskaas macnaha xadiidu nafsigaas dalaaqu kuma yimaado ama waa inaad afka kaga dhawaaqdo ama waa inaad qalin ku qortood qoraal ku samayso laakiin qalbiga igaga jirtaayo waan go-aansaday waxba kuma furmaan saas macana masaladaasina jamaahiiru ahlicilmi baa qaba inaynaan niyad kaliya uusan waxba ku furmin niyad kaliya iyo qasab inaysan waxba ku furmin saas macna wa ila wax weeye dumar badan baa furmi lahaa oo mushaqo badan bay dadku la kulmaan khaasatan yani mas'alada xadiidu nafsiga wax la celin karo ma bahaba wixii shaydaan baa wado siduu nabigu sheegay sal alay wasalam midkiin buu u imaanayaa markaasuu wuxuu weydiinayaa su-aalo iyo waxyaabo inay carabkiisa ka soo baxaan uu cuslaysanayo oo ku leeyahay yaa ku abuuray allah dhulka yaa abuuray allah samada yaa abuuray allah siduu kuu wado kuu wada wuxuu ku dhihi marka dambe oo allaha laftii laftiisa yaa abuuray ha allaha laftiisa yaa abuuray buu ku leeyahay halkaa markuu kaasiiyo nabigu wuxuu yidhi sal alla alay waslam iska xidha waxaadna tidhaahdaa qul aamantu billaah allaan rumeeyey jooji hasii wadwadi soma marka riwaayada muslimna waxay ku waxayba ku waxay ku tilmaantayba dalik aw qad wajadtumuhu bi nabi sallallahu alayhi wasallam arrinka isaga ma bar ma hesheen haabay dheh markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam dalika sariihul iimaan wa ba iimaan cad oo barax ku jirin waay seebu ku yahay wuxuu ku yahay hadduuba ku guulaysan waaye inuu carabkaaga ka soo saaro ama kuguba qanciyo waxa kaa celinaya inuu kugu qanciyo muxuu yahay ya soo iimaan ma iimaan way waxa ka celinaya inuu kugu qanciyo sasma wala hadadan iimaan lahayn ama waad ku qanci lahayd ama carabta kaga dhawaaqi lahayd ama waad qaadan lahayd sooma waxa kuu diidani waa iimaan ruuxu inuu iimaan la yahay kutus marka wixii wax la celin kara ma waa wax kolba kusoo hujuumaya oo kugu iimaanayo waa waxa noocaas oo kale ah hadii la yiraahdo marka dalqadii ha ku dhacdo reer dhisnaan maayo sooma marka sidaas daraaddeed ummadda loo qaban maayo ilaa ay samayso ama ku hadasho xadiiska macnaha taa laga wadaayo baabu talaaq halkaasuu ka soo gelaya وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي النبي وحكوه صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول إن الله الله تعالى كرهي وضع وودتشي عن أمتي أمضي ذا حق يذا وحو كدتشي وكرنا فيوي الخطأ وحي قف وقدع قفك خطأ وشيء اللي هذا اسمه تسيسك أضو وحمودية baasaad moodaysa seen aan bay kusoo baxay ah. maalan eh, muxuu ahaayey eh, haweentaadaad rabtay inaad tidhaahdo eh, muxuu ahaayey naaweelkaa isii naaweelkaa isiidii qalbigaaga ku jirtay buu carabku wuxuu kaa xaday waa furan tahay maxaad rabtay inaad dhahdo weelka isii qasadkaagiiyo qalbigaaguna saasuu ah meeshii aada rabtay meel ahayn buu carabkii intuu kula aaday buu furitaanba iska aaday waa khata sooma waa ismoodsiis waay haweentaadii adoo moodaya mid kale baad iskala kaftanta waana xaaskaagii mid kale aad moodaysa na waad furan tahay baad ku jiri reerkaagii wey adigu maxaad is leedahay haweenay kale aad la kaftamaysaa xaaskaagii bay noqotay ma furmaysaa khata waay waa ismoodsiis sooma wixii ismoodsiis ah ummadda waa laga dhaafay marka an ummati wada'a can ummatii ummaddayda wuxuu ka dajiyay alle alkhataa ismoodsiiska iyo wixii gaf uga dhaca wannisyaana iyo halmaanka shaygiiba waad halmaantay qalbigaagu ka baxay iyo wamaa shaygii istukrihi lagu qasbo calayhi korkiisa iyo waxa wixii qasab lagu marsiiyo oo de qasabka waxa la yiraahdaa minna waxaa la yidhahdaa yani mulji oo waa qasabka wax khiyaara uusan kaaga furnayn midna waa qasab wuxuugo khiyaar un kaaga furay ikraah khiyaar kaaga furay laakiin lagaa tanbadiyay midka iljaaga wax weeye ah مثلا inta lagu qabtay yaa adigii dhannaaba kor inta lagu qaado dhagax ahaan lagu isticmaalay baa ilmo yaroo meesha jiifaa korka lagaaga dhuftay batalab ilmuhu waaba dhintayba ka isaga ah ruuxu inuusan dembi ku lahayn waxba ku lahayn waa ijmaac laakiin wixii meesha ka dhacay wixii aad geysatay maadaa lagugu leeyay masakii ku soo tuuray baa lagu leeyay masala kale minna khiyaar baa kaaga furano waxoogaa yaroo waxaa ku jira khiyaar ah iyo doorasho adig kugu xidhan oo ah haddaad samayn weydo waan ku dili baashi baa lagula dultaagay waxaad u badinaysaa in lagu dili ama gacan lagu goyn ama lug lagu goyn ama lagu xidhi ama dhibku gaadhi waad u badisay ruuxan kugu lena wuu kugu samayn karaa laba midba waa samayn karta inaad tidhahdo warma yeelahayo idil iyo inaad tidhahdo way furanta oo wuxuu kaa rabay aada yeesho sooma khiyaar nooc khiyaaraad leedahay oo kii hore aan kuu furnayn sooma labada noocba way jiraan labada noocba way soo gelayaanoo wamastukrihu calayhi ummaddayda wixii lagu qasbo waa laga dajiyey ayb xataa haddii gaalnimada lagugu qasbo ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inu biliimaan hadii lu yiraahdo waa lagu dilaya haddii kale kalimatul kufri ku dhawaaq waad ku dhawaaq laakiin shad qalbigaagu inuu iimaankii ku jiro oo wasac ku yahay ku sharxay oo markaas qalbiga haddaad ka gaalowdo qalbiga ku raacdo qalbiga carabki haddaad israacay gaalowday markaa laana qalbigaaga lama qasbi karo laakiin carabkaaga la qasbi karo soo ma tayib marka ikraaha noocaas kala saddexda arrimoodba ummadayda waa laga dejiyey rawaaxa wariyey ibnu maaja baa wariyey walxaakim iyo xaakim wa qaala abu xaakim wuxuu yidhi laa yahbutu xadiidkani ma sugna ayib waxaa kaleeto ka sugan inuu yidhi hadihi alaxaadiiu munkara waa axaadiisu munkara bu wa kaanaha mawduuca bu been abuura baad moodaa nabiga in lagu been abuurto cilalka saasa kusugan axmed baa isaguna inkiray axmed ibnu xambal maxamed ibnu nasrin ayaa isaguna wuxuu ihi laysa lahu isnaadun yuxtaju bihi sanad la xujaysta male talkhiiska iyo inqidac bay ku cileeyeen alwaliid ibnu muslim in la yidhahdo tadliisu taswiya caan ku ana iyadana way ku cileeyeen xadiidka marka aimmadii hore way daciifin jireen laakiin rag badan oo dambaa yaa xadiidka saxiixinay oo uu ka mid yaha masalan xaakim dahabi baa ku waafaqay alimaamu nawowi fi lmajmuuc arbaciinkana wuu ku taxsiiniyey xaafid ibni xajar fatxiga fatxulbaariga wuxuu leeyahay rijaalun hiqaat waxaana lagu cileeyey buuhi cillo aan dhib lagu keensanayna xadiidka waxaa xujaystay ibn xasmi waxaa saxiixiye sheekh axmed shaakir ibni xibbaan sheekh albani sakhaawi baa isaguna isku xoojiyey duruqdiisa aimadaa dambe oo dhan xadiidka way xoojinayaan laakiin mutaqadimiintii way daciifin jireen xadiidka saas wey macnaha xadiidka ibnu cabbaas ayaa lagu xoojin karaayo imaam muslim uu soo saaray oo markay soo degta aayadda qur-aanka rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na allow ha noo qabanin haddaanu halmaanno ama ismoodsiinnoon gafno allow ha noo qabanin soo ducadii mu'miniinta maa alla wuxuu yidhi qad facaltu waan idinka yeelay ah, alle markuu muslimiintu saa u ducaystaan mu'miniintu alla wuxuu yidhi waan idinka yeelay halmaanna idiin qaban maayo khata'na idiin qaban maayo marka xadiidka saxiixu muslim ku yaalla yaa u noqon kara xadiidka shaahid u noqon karaya ama masalada ikraaha quraankaaba taa ka hadlay qur-aankaaba taa ka hadlay marka saddexda mas'alaha quraanku uu xadiisku sheegaya saddexduba shawaahid wax barqad ka ama xadiisku daciif hal noqdo ama yuusan sugan ayu noqon oo khata ah iyo nisyaanka iyo istikraah maxaa laga dhaafay ummadda waay ummadda waxaa laga dhaafay saddexdaa arrimood hadday ku dhacaan dembi ka dhalan maayo laakiin wixii xuquuq bini aadam ee ka dhalata waa lagu leeyahay labadaa masalena aimadu way kala qaadi jireen waa in la kala qaado wixii kaaga dhaca laakiin halmaankaagu xuquuq bini aadam buu geystay oo dhib u geystay halmaan buu kaaga dhacay dhankii dembiga waa lagaa dulqaaday laakiin xuquuqdii bini aadam waa lagugu leeyahy sooma wakadalika ismoodsiis baa wax kaaga dhaceen ruux baad ismoodsiis u dishay dembi ma lihid laakiin ruuxa magtiisi ma lagugu leeyahay waa lagu leeyahay ma waa lagu qasbay oo waxaa lagu yiri muxuu ahaaye xoolahan burburi ama waa ku dilayna xoolihi baad burburisay dad baa iska lahaa naftaada ku furatay xoolahi waa lagugu leeyahay marka wixii xuquuq bini aadama ama mutlafaade ka dhasha ee xuquuq aadami leeyahay ah way ka laazimi laakiin waxa la leeyahay waa lagaa dhaafay waa dembigii waxa lagaa rafciyey waa dembigii khitaab at iyo khitaab alwadci bay kala dhahaan culimada usuulku oo saasay u kala qaadaan masaladu marka sidaas weeye waxaana meesha loo keenay haddii ruuxa ismoodsiis xaaskiisa uu ku furo ilaan dalaaq baan ku jirnay sooma carabkiibaa kaa boobay oo markaasaad islaantii adoon fur islahayn kuna talagelin unbuu si ku talagal la-aana baad u furto carabkii kaaga dhacay aasi waa lagaa dhaafay kama laasimayso furitaan waabaad halmaantayba halmaan baabaad u samaysayba sidoo kale waa waa lagugu qasbay oo qasab baad ku furtay sidoo kale waa laakiin qasabka muctabarka ah qiyaaskiisu leh وحديث باوحو ها لا طلاق في إغلاق روح مركو تيد والبكحر مو وعريري قلو طلاق كما دعو طلاق كما دعو إغلاق علماء حكوف سيران إكراها وقص مركي لقصبه وحكا لو كفا سيران روح مركو انتو حناقه اسبدله وحا اوكوها الله يؤسن قرنين حناق درتي asagana dalaaqiisu dhici maayo saas macna iqlaaq weeyna wuxuu xidhmay soo isagiyo dhawaa wada xidhmay laakiin xanaaq ah, muxuu ahay aada iska caadi tahay xanaaq aad caadi tahayoo waxaa kaa soo fulay aad garanayso u qastayso oo ha haddaad reerkii furto sheekh waan xanaaqsanaa kaa saari mayso taas nin culimada ka mid ah waxaa la yidhi ninka nin xanaaqsani laakiin ma ka furantaa markaasu wuxuu yidhi oo maniyaan xanaaqsanayn baaba wax furo buu haddii la nin xanaaqsan waxba kama furmaan inta badan dadka wax furay waa wada xanaaqsanya laakiin xanaaqii baa darajaadle mid uu ruuxu isbedelay oo waxa kasoo fulaya uusan garanaynin ikraahu la mid yahay kaas iyo miduu isgaranayo u qastayo isagu ku talagalay kaasi waxa weeyaan asagu dalqadii way dhacaysaa cala raajix oo way furmaysaa macnaha sidaas weeyaan marka ikraaha waa lamid isagana macna sidana waxa qaba al-imam iyo imam shaafici iyo keyrkood baa ku tagay waxay uga qiyaad lamid ay dhahaan oo culimada qaarkood uga qiyaas qaateen rabiicatu rayi iyo layth ibn sacad iyo muzani iyo tahawi iyo baa rajaxaya waxay uga qiyaas qaateen ruuxa intuu wax caday sarqamay waa u tegi doonaa iyadana ruuxa duu intuu khamra cabo ama darooga isticmaalo uu sarqamo oo sababtiisa uu leeyahay ku sarqaamo sarqaankaa isagoo ku jira hadduu wax furo ma furmaysaa waa khilaaf badan baa ku jira وأنا تجد أن حديث علي بن تجد إن شاء الله تعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم